maqsadka labaadna waxaa weeyaan maqsad alcilmi wa masaadiruhu ayuu ahaa waan ka soo gudubnay laba maqsad oo gagaaban bay ahaayeen kadibna waxaan soo galnay maqsad alcibaadaat maqsadkaas laba boqol iyo dhowr xadiidka ah ayuu ka soo bilowday welina waan ku jirnaa waa maqsadka ugu dheer taqriiban maqaasida kitaabku ka kooban yahay oo tobanka ah maqsadka marka waxaa noo soo dhammaaday cibaadaadkii inteeda badnayd aa noo soo dhammaatay imaamka xafidahullah calaa hayri alcaada sida caadada sidaan ahayn ayaa wuxuu ku soo daray aljihaadu fii sabiili illaah maqsadka amaba wuxuu kusoo daray baabu lcibaadaat kutubaha kale fiqiga amaba axaadiis intooda kale saa ma sameeyaan maqsadka cibaadaadka ayuu soo raaciyey isagoo mxuua gadaal jira jiri weyaan saad ogsoon tihiin marka alkitaab athaali cashar kitaabka saddexiy tobanaad ee maqaasida ama maqsadka cibaadada hoos imaanaya aljihaadu waa jihaad fii sabiili illaahi wadada alla lagu jihaada ayuu baabkan amaba kitaabkan u kitaab yahay weeyaan jihaadka oo jidka allah lagu jihaada subxaanahu wa tacaala tacriifkiisa xagga sharciga waxaa la yidhaahdaa badlu lmuslimiin cibaaraadku waa kala duwan yihiin laakiin madmuunkiisa waxaa weeyaan badlu lmuslimiina aljuhda aw juhda fii qitaali اlkufaari wاlmunaafiqiina waman yaqacu fii xukmihim bixukmihim liiclaahi kalimati اllahi tacaala badlu lmuslimiina aljuhda fii qitaali اlkufaari wاlmunaafiqiina waman yaqacu fii xukmihim liiclaa'i kalimati اllahi tacaala waa muslimiinta inay dadaal iyo juhdi bixiyaan gaalada la dagaalankoodana ay ku bixiyaan iyo munaafiqiinta la dagaalankooda iyo cid alla ciddii xukunkaas qaadanaysa oo shaydaanku uu ka mid yahay intaana waxay u yeelayaan kelimada allah subxaana wa tacaala inay saramarto oo iyada sarrayso taas ayaa culimada tacriifkooda u badan yahay ama macaanidaas aada ugu duuna jihaadka anwaac ayuu leeyahay culimada ictibaaraad bay u qaybiyaan sida ugu caamsan saddex qaybood baa inta badan ay sheegaan laakiin aqsaam kasii tafaruciisa amaba kasii hoosbaxaysa oo badanna way jiraan saddexdaa qaybood waxay yidhaahdaan jihaadu alkufaari waalmunaafiqiin gaalada xarbiyiinta ah oo muslimiinta la dagaalamayaan ilaan gaalada waa laba qaybood qayb waa musaalimiin waa dad nabad la yahay oo amni iyo ammaan uu naga dhexeeyo qaarna waa muxaaribiin weeyaan marka gaalada lala dagaalamo waa kuwa eh, muxaaribiinta ah weeyaan marka jihaadka lala dagaalamo gaalada muxaaribiinta ah iyo munaafiqiinta lala dagaalamo munaafiqiintana laazim maaha in lagula dagaalamo gacan in lagula dagaalamo qur-aanka lagula dagaalamaa oo rabbi wuxuu le wa tacala wajaahidun bihi jihaadan kabiiran gaalada laftirkooda muxuu ahaa sinaanka iyo xabadda kaligeed ma ahan iyo dilmada bas ma ahane bilxujati walbayaana mararka qaar lagula jihaadaa jihaadka labaad waa jihaad shayطaan ina shayaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa jihaad saddexaadna ugu muhiimsan intaba waa jihaad nafs qofka naftiisa inuu la jihaado oo naftiisa ka adkaado oo naftiisa alluu u hogaamiyo oo naftiisa ay noqoto naf uu ka adag yahay saddexdaad qaybood ay culimada ka hadlaan laakiin macnaheeda ma ahan saddexdan iyo sidan taqsiimkan ulaaiga ah bas inuu yahay muxuu taqsiimaad badan bay culimada geliyaan laakiin sida ugu mashhuursan waa sidaa weeyaan alfasl awalu faslka koobaad ee kitaab aljihaad soo hosgala fii sabiili illah axkaamu ljihaad jihaadka axkaamta uu leeyahay ayuu muxuu ahaa fasalkan u fasal yahay abwaab baa hoos imaanaysa marka albaab اlأwalu baabka koobaad baabun laa tazaalu kama zuusha طaa'ifatun koox oo min ummati ummadayda ka mid ah daahiriina inay muuqdaan oy sarreeyaan kama zuulaan xadiid macnahaas lah ayaa noo imaan doona saas ayuunu imaamku u baabaystay xafidahu اllah xadiid sideed boqol iyo saddex iyo todobaatanaad can ilmuqiirati bni shucbata waxaa laga wariyay saxaabiga jaliilka ah can inabi nabigen wuxuu ka wariy sal l slem qaala nabigeena wuxuu yidhi laa yazaalu kama zuula naasun dad kama zuulaan oo min ummatii ummadayda ka mid ah daahiriina inay muuqdaan inay sarreeyaan kama zuulaan xataa yaأtiyahum ilaa uu kaga yimaada amruاllah amarka allah subxaanaه wa wahum ayaga oo daahiruuna muuqda iyaga oo sareeyo kama uula ummadayda dad ka mida kama zuulaan ilaa qiyaamada ay ka dhacdo ama amarka all ka yimaado weyaan ilaa amarka all uu ka yimaado xadiidkan laba macno ayaa muhiima in la dul istaago macnaha koobaad qowlka uu nabigeena yihi sala allahu alayh wali waslem laa yazaalu naasu min ummati daahiriin duhuurkaas iyo muuqashada maxay tahay qolyaha iyaga ah firqadaas daahiriinta amaba kooxdaas daahiriinta oo muuqda oo saray oo saramaray kuwe weeyaan taas iyada culimmada aqwaal badan bay sheegeen aqwaashi la sheegay culimada sheegeen waxaa ka mid ah daahiriinta culimmada ayaa loola jeedaa qaarna waxa yidhahan ahlu xadiid ayaa loola jeeda imaam axmed ayaa ka mid a ah, ragga sidaa yidhi ahlu sunnana guud ahaanna qaadiciyaal rag badan baa sheegeen ahlu sunna ayaa loola jeedaa daahiriinta laakiin alimaam annawowi caleyh raxmatullah hadal aad u wanaag badan ayuu leeyahay wuxuu leeya haadihi aaifa aaifadan i kooxdan waxay ka kooban tahay oo ay ku kala tagsan tahay oo ku kala dhex jirtaa noocyo badan oo muminiinta ka mid ah hal koox bes ma ahan waxaa ka mid ah kuwa geesiyaalka ah oo jihaadka ku jihaada ayaa ka mid ah, waa koox daahiriin ah waa kow waxaa ka mid ah fuqahada diintii allah subxaana wa tacaala xambaaray kadibna ummadda sii gaarsiiyey ayaa ka mid ah, ayana waa daahiriin waxaa ka mid ah muxadisiinta axaadiista nabigeena sala allah alay waslem yanfuuna canu taxriif alhaaliin waintixaal mubtiliin oo axaadiista nabigeena u taagni sunnada nabigeena ayaa ka mid ayuu leeyahay waxaa ka mid a ah kuwa zuhaada ah oo adduunkan ku dhex zaahiday oo cibaadada muxuu ah ilah subxana wa tacaala iyo aad iyo aad ayaa ka mid ah waa daahiriin daahiriinta iyo noocyo kaleo kala duwan intaba wuu sheegay hadalkaas marka waa hadal runti qayima duhuurka marka mar waxay noqotaa bilsayfi wasinaan muslimiinta inay daahiriin ahdamaan firqad inay awood iyo udud military ay ku sarreeyaan mararka qaar duhuurku wuu noqdaa marna wuxuu noqdaa bilxujati walbayaan xujada iyo caddaynta la cadday hadda waad aragteen nin dhallinyaro ah ama nin diintii allah subxana wa tacala aqoon u lah ayaa wuxuu hor istaagayaa boqol laba boqol saddex boqol oo dad qisiisiin ah oo qolyahan ama kristanka ama yahuudda ama buudiyiinta ama wamaa ilaa daalika oo sida daakir nayk oo kale nasal allah yaxfadahu wuu hor istaagayaa kadibna waxay noqonayaan aqzaam wax aad u liida waa duhuur bilxujati walbayaan axmed diidaat caleyh raxmatullah ayaa ka mid ah. oo kow laba aanan ahayn marka duhuurka macneeda ma ahan awood iyo un haysasho iyo qabsasho kaligeed ma ahane duhuurka anwaacdaas uu imaamku sheegay alxujat walbayaanna saas ay u tahay ayaa ka mid noqonaysa weyaan saas marka in la ayaa nuqdada koobaad nuqdada labaad wuxuu nabiga yidhi sal slm xataa yaatiyahum amrullah amarka alle culimmada inteeda badan waxay leeyihiin alriixu alatii taqbidu arwaaxa almuminiin waa markii nabi ciise uu soo baxaa calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam kadibna diinta nabi maxamed uu wax ku xukuma muminiintii uu noqdo muxuu ahaa dallad uu noqdo kadibna ilaahay subxana wa tacala isaga u oofsada markaas kadib ayaa waxaa imaan doonta dabayl yar oo khafiif ah oo aad u dhiifoon kadibna muminiinta quluubtooda muminiinta nafsiyaalkooda qaado ilaa wakhtigaa laga gaaro koox muuqato oo guulaysata oo diinta allah subxana wa taala xambaarsan adduunkan lagama weynaayo abadan walow ijtamaca calayhi man biaqdaariha adduunka dhan inta joogta ha iskuga tageena laakiin duhuurkaas weligiis waa jaray oo bishaara uu nabiga noo bishray sala allahu caleyh waali wasalem xadiidka siddeed boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can mucaawiyata bn abi sufyaan waxaa laga wariyey khaalu lmu'miniin radia allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi mucaawiya samictu nabiya nabigaanaan ka maqlay sal slm yaquul isagoo le laa yazaalu kama zuula min ummati ummadayda kama zuula laa yazaalu kama zuula oo lagama waayo min ummati ummadayda ummatun ummad lagama waayo oo kama zuusha qaa'imatun u taagan ama ku taagan bimr ilah amarka alle diinta all ku taagan kama uusha weyaan ummadayda ummad diintii allah ku dhegan oo diintii allah mxu ku camal falaysa oo u gargaaraysa oo garab istaagaysa oo difaacaysa ummadayda kama zuulaysa ayuu nabig sal allah alay slam lagamana weynay laa yaduruhum waxba kama taraayo man khadalahum qofkii garabkooda ka baxa waxba kama dhibaayo walaa man khaalafahum ciddii dabamarto ayaga warkooda diidda amaba wanaagga ay wadaan ka hor imaadana waxaa weyaan waba kama xataa yatiyahum ilaa uu kaga yimaada amrullaahi amarka alle wahum calaa dalika iyagoo arinka asaga ku sugan oo ku dhegan weeyaan ilaa marka kooxdu ay joogaysaa zaban marka ay koox muuqato oo diinta allah u taagan adduunkan laga waayna ma jirto w lidaalika dadka lah eh, jaahiliyat alqarn alcishriin oo dadka dhanba inay jaahiliyad noqdeen oo gaalnimadii loo wada noqday qabaan oo mujtamacaadkii basharka dhan tagfiirinayaan arinta ayada ummad diintan ku dhegan ilaa ay dabeesha ka timaado oo nafta laga qaado muxuu muminiinta dhammaantood oo gaalo bas ay isu soo haraan yataarajuuna ka taaraj ulxumar siduu nabigana shege sal lla slam adduunkan dad daahiriin oo diinta alla ku dhegan nooc kastaba ahaadeen si kastana ha u si hadda imaam nawowi uu soo caddeeye lagama waayo weyaan marka dadka in la yidhahdo khalaas halaka annaas halaka annaas dadku way halaagsameen way baaba'een diintu way duntay haakada cibaaraadkaas cibaaraad sax ma ahan man qaala halaka annaas fa huwa ahlakahum aw ahlakuhum kan dadka yidhaahda dadku way halaagsameen ummaddi waa baabadi khayr waa zuuli fisqiga xitaa khudbada qaar waxad arkaysa intuu halkan ka istaago ama mimbar uu ka istaago uu leeyahay zinadii aa faaftay ummaddii ahlu zina la wada noqday ribadii ayaa faaftay ahlu ribaa la wada noqday dadkii diinta alla ka wada tageen qur waa la wada cibaaraadka cibaaraad sax maaha waa cibaaraad jiddan waa aad iyo u hooseeya weyaan saxna maaha marka qofka yidhaahda ummaddi way halaagsantay way baabaday isaga ayaa halaagay amaba isaga u halaagsamitaan badan weyaan marka xadiidkan wuxuu noo cadaynaya marka diintan inay baaba'aynin hebel baa tagay hebel baa la dhintay koox fulaan baa la jibiyey koox fulaan baasaa la yeelay saas diintan kuma dhammaato holaako iyo muxuu ahaa tataarki waad ogsoontihiin muslimiinta hal maalin baa laba milyan oo qof ayaa baqhdaad lagu dilay oo khaliifadii ka mid halkaas lagu muxuu ahaa diin allana waxba uma nusqaamin marka diintan ilaahay baa u gargaara subxaana wa tacaala bicizi casiizin aw bidili daliil saas weyaan nacam zaad albukhaariyu imaam albukhaari fii riwaayatin wuxuu ku kordhiyey faqaala malik ibnu yukhamir nin malik ibnu yukhamir la yidhaahdo mali malik ibnu yukhamir assaksaki ayaa la yidhaahdaa asalkiisa wuxuu ahaa reer yeman ayuu ahaa kadibna ree buu noqday oo shaam u wareegay shaam u wareegay waa nin taabica oo iqa ah markaasaa riwaayadda bukhaari waxaa ku sugan faqaala wuxuu yidhi maalik wuxuu geeriyooday khilaafadii cabdimalik ibnu marwaan raximahullah ayuu geeriyooday maalik ibnu yukhamir ayaa wuxuu yidhi qaala mucaadun mucaad ibnu jabal ayaa wuxuu yidhi muxuu ka warinaya marka xadiidka riwaayadaasna muxuu ka warinaya mucaad ibnu jabal tii horena mucaawiya ayaa nabiga ka maqlay sal slam qaala mucaadun mucaada wuxuu yidhi wahum kooxda ayagaana bishaam shaam bay joogaan saas ayuu marka ninka la yidhahda malik ibnu yukhamir mucaad ka wari ibnu jabal radia allahu tacala canhu fa qaala ayaa wuxuu yidhi haada kanaytu malik malik weeyaan malik ibnu yukhamir ayuu kala jeedaa eh? yascumu wuxuu sheegayaa annahu isaga samica inuu ka maqlay mucaadan mucaad uu ka jabal weeyaane radia allahu anhu arda yaquul isagoo wahum kooxda ayaga ah, oo amarka alle daahiriinta ku ah weligood aanan dhul la dhacaynin oo taagnaanayaan wahum ayagana bishaam shaam ayay muxuu ahay ku sugan yihiin lidaalika waad aragteen hadda baytulmaqdis iyo howlaha ka jira iyo xaaladda ay marayso waad garan kartaan weligood dad baa hortaagan muxuu ah nimanka imtixaanka ah oo yahuuda rag baa hortaagan oo waxa weeyaan eh, ayb marka waxaan kala jeedaa saas ayada ayaa marka mucaad bn jabal uu nabigeena ka wariyay sala allahu alay isaga ayaa basaa ku sheegay laakiin laazim maaha inay shaam bas joogaan laazim maaha waa tafsiirkii iyo muxuu arrintuu ka warramay ninka la yidhaahdo alimaam anawowi waad garan kartaan marka waxaa laga yaabaa xilli xilliyada ka inay shaam joogaan xilli xilliyada ka ay halkan joogaan xilli xilliyada ka ay meel kale jiraan wamaa ilaa dalika marka laazim maaha inay hal mar kasta agteeda ay joogaan laazim ma ahan inkastoo laga yaaba xiliyo badan halkaa joogaan ilan ard almaxshar meesha uu nabigeena ku tilmamay sal slam ayaa shaam baabu fadli jihaad jihaadka fadligiisa ayuu baabkan u baab yahay markii laga hadla baabkan jihaadka waxaa laga yaaba mararka qaar dadka inay yihahdaa waryaada war bal halaga baxa masaladan masale diini wa horani waan u sheegay qofkii jihaad ka cararo oo jihaad inaan laga sheekaynin rabo qur iskaga taga annaga kitaabkeena qur-aanka ah inta aayadaho wajaahiduu iyo waxa weeyaan biamwaalikum wa anfusikum iyo tarkiibka ku sugan waad garan kartaan axaadiista nabigeena sala allahu alayh waali wasalam inta ku sugan waad garan kartaan marka waa darwat sanaami lislaam ayuu nabigeena ku sheegay sala allahu alayh waali wasalam masalada marka masala maanta ama la qarin karo amaba qoraxda samama lagu qarin karaa cabsi kasto jirto si kasta oo mxua ah dhibaato ay u jirta si kasta oo loo foolxumeeyey jihaadka laftarkiisii oo inta caruur iyo masjid iyo balaaya iyo dad masaakiina iyo dad waxba maato waxba aan geysan ama muslimiha noqdeen ama noqdeen la baabiiyo kadibna jihaad la yidhaahdo ha wax kasta ha dhacina ayada macnaheeda ma ahan in jihaadkii meesha laga saaro waxaad ogaataan dhakhtar hadduu khaldamo oo dadka sun ku durdura ama cudurro uu ku dura ama uu dadka iska gagowraca ma dhakhaatiir dhan baa muxuu alla wada tuuri waa maya haddii dad jihaad magaciis sheeganaan ay wax halleeyeen ay wax kharibeen oo muxuu ahaa habkii jihaadka ilaah uu subxana wa tacala ugu talagalay nabigeenna u jeeday cala sla slam mid ka mid aanan ahayn ay mareen macneeda ma aha in fariidadii jihaadka meesha laga saaro ma aha cid ka saari kartan lama arka laakiin waxaa loo baahan yahay in jihaadka uu muxuu ahaa habkii uu rabbi u faray subxaana wa tacaala habkii uu nabi maxamed alayhi calaa nabiyina calayhi salaatu wasalaam uu muxuu ahaa u faray u sameeyey jidka loo mara ka ahaado nabigeena marku waa noo iman doonta insha alla taala aadaabta jihaadku waxyaabaha uu marka ragga uu dira uu fari jiri waad arki doontaan ragga qaar oo saxaabada kamid mid aha waxaa weeyaan eedda lagu dhigay aad la yaabaysaan waa noo iman doona insha allahu tacaala baabu fadli jihaad jihaadka fadliguu leeyay yuu baabkan u baab yahay deed sideed boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala arda qala wuxu yih abu hurayra jaءa rajulin ba u yimid ilaa rasul lah bu u yimid sal slm faqala wuxu yhi dullanii itusi calaa camalin camal oo yacdilu aljihaada camal jihaadka u dhigmo nabi allo ii sheeg wuxuu rabaa inuu iska jago gurigiisa mala uusan jihaadin miya marka jihaadka ma sahlan baab sahlan maaha dhiig baa daadan naf baa bixi dhaawac baa la gaari wamaa ilaa dalika marka wuxuu rabaa camal jihaadka u dhigmo o qaala nabigan wuxu laa ajiduhu ma heli karo qaal wuxuu yidhi hal tastaiicu markuu ma heli kar markuu nabigu yidhi wuu ciladeeyey wuxuu yidhi marka nabigeenna hal tastatiicu miyaad awooddaa idaa kharaja almujaahidu qofka jihaada hadduu baxa an tadkhula inaad galkagasho masjidka masjidkaada oo fataquuma aad istaagta walaa taftura aadan noogin ood salaad u taagnaato wa tasuuma aad soomta walaa tuftira aadan afurin ma awoodi kartaa intaas qaal wuxuu yidhi waman yastaiicu dalika arrinkaas marka halkaasuu ka dhigan yahay siduu nabigeen alai sl slm xadiis sideed boqol iyo lix iyo todobaatanaad can abi hurayrata wuxuu ka hor qaaday allahu alla weyne riwaayad muslimna waxaa ku allah waa mutafaq laakiin riwaayad muslim khaas u ley waxaa allah ilaahay baa damaano qaaday oo kafaala qaaday intadaba allah alla weyne ayaa qaaday oo kafaala qaaday caza wajal liman kharaja qofkii baxa fii sabiilihi jidkiisa ku baxa laa yukhrijhu uusan saaraynin ilaa iimaanun rumayn la rumeeyo bi aniga iyo wa tasdiiqun iimaanun iimaan oo bi ani mxuu ahaa lirumeeye weyaan tasdiiqun rumayn oo birusuli rusushee la rumeeye an arjicahu inaan soo celiya bimaa naala ay maca maa naala wixii uu soo helay lala qabo oo min ajrin ajra aw haniimatin haniima aw amaba udkhilahu aan geliya aljanata jannada walow laa an ashuqa haddii anaan dhiba aynan ka baqayn calaa ummatii ummadayda maa qacatu maanan fadhiisteen khalfa sariyatin gaadiila iyo roonda gadaasheed maanan fadhiisteen ciidan yar sariyada waa ciidanka yar oon aadka u badnayn oo muxuu ahaa ama ilaalada ama roondada iyo waxyaabaha loo bixiyo amaba muhimad yar inay soo qabtaan loo dira kuwa xataa kamaanahnadeen wala wadidtu waxaan jeclaan lahay anii ani uqtalu in lii dilo fii sabiili illaahi uma uxyaa lii nooleya uma uqtala lii dila uqtalu lii dila uma uxyaa lii nooleeya uma uqtalu lii dila saas ayaa nabigeena jeclaan lahay u yihi alayh slat slam walahumaa buhari muslim waxaa u sugnaaday waladii alih baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay waa yadun taliiqu bijalaalihi wacadamatihi wasuldaanihi wakibriyahi wamalakuutihi wayaane lowlaa ana rijaalan rag haddii aynan ahay oo meel muminiin muminiinta ka mid ah laa tatiibu midaanan ku qancaynin oy mxuu ahay ku xasilaynin anfusahum nafyaalkooda an yatakhallafuu canii inay calayhi dushiisa oo gaadiid ay jihaad ku aadaan aanan uhelaynin haddii ayna jirin maa takhallaftu kama aanan dib dhaceen can sariyatin gaadiila taqzu duusho fii sabiililah jidka alle waladii alih baan ku artay nafsii naftaydi biyadii ay ku sugan tahay lawadidtu waxaan jeclaan lahay annii aniga uqtalu in lii dila fii sabiililah uma uxyaa lii nooleya uma uqtalu lii dila uma uxyaa lii nooleya uma uqtalu lii dila uma uxyaa lii nooleya uma uqtalu lii dila saasuu nabigeena tamani alayh slat slam xadiis sideed boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad can cabdiraxmaan ibnu jabrin waxaa laga wariyey radia allahu tacala an arda ana rasula rasulka al sala allahu alay waslem rasuulkeenna qaala wuxuu yidhi maqbarat ma boorowda qadama cabdin addoon labadiisa gomadood i lugood fii sabiili illaah jidka alle oo fatamasahu kadibna ay taabata annaaru naarta ay taabata saas ayuu nabigeen yidhi sala allah alay slam baabu fadli ribaati ilaalada iyo waardiyaha fadliga uu leeyay fii sabiillah jidka alle oo furunta qofka uu ku jiro fadliga uu leeyahy ayuu baabkan u baab yahay xadiis sideed boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can sal bni sacdin ana rasul rasulka ala sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ribaatu yowmin iyo furun ku jiritaankeed oo fii sabiilah jidka alle qofkuu u galo ayaa khayrun ka khayr min addunya addunyada iyo wamaa caleyha wixii dusheeda ahaaday ribaadka waxaa weyaan xasilooni meel qofka inuu meel joogo oo waardiye ku jira wamaa ilaa dalika weyaan wa mawdicu sawti axadikum midkiin jaadalkiisa meesha uu dhiga oo min aljannati jannada muxuu dhexdeeda ahaatay ayaa khayrun ka wanaag badan min addunya addunyada iyo wamaa calayha wax dushaada ahaaday warawxatu caraabitaan oo yaruuxa uu caraabo waa gelinka dambe qofka safarka u safr wayaan alcabdu adoonka fii sabiljidka alla uu muxua ku caraabo aw amaba alhadwatu alhadwata kalahitaan uu kalaha oo aroortii hore u baxa ayaa khayrun ka khayr badan min addunya addunyada wamaa calayha wax dusheeda ahaaday saasuu nabigeen cadi sal slm baabu darajaat mujaahidiin dadka jihaaday darajaadka ay leyihin ayuu baabkan u baab yahay xadiis sideed boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala anu arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasuulula rasulka al wuxuu yhi sal slem man aamana qofkii rumeeya billaah alla weyne wa birasuulihi rasuulkiisana rumeeya oo nabi maxamed alai sl slam oo wa aqaama salaata salaada ooga oo wa aata zakaata wa aqaama salaata salaada ooga oo wasaama ramadaana bisha ramadaana sooma kaana wuxuu ahaada xaqan xaq cala allahi alla weyne subaana watacaala dushiisa ahaatay an yudkhilahu inuu geliyo aljanata jannada inuu geliyo jaahada fii sabiila jidka alla ha ku jihaado aw jalas ama ha fadhiista fii ardihi arladiisa alatii tasawulitu fiiha lagu dhalay saas ayuu nabigeena caday sal allahu caleyh waali waslem qofkii alla rumeeya iyo rasuulkiisa salaada oga mxua soonka sooma ilahay subxana wa tacala janno ayuu geliyaa ilaahaybaa xaq lagu leeyahy ayuu yahay asagaa isku farad yeelay subxana wa tacaala isku waajib yeelay ama ha jihaad amuusan qaaluu waxay yidhaen ya rasuul lahi afalaa nubashiru nnaas haddii ay bsa xaalad tahay dadka maanu bishaarayna qaala wuxuu yidhi ina marka waxaa yimid darajaad in laisu sheega marka ina fi ljannati jannada gudaheed ayuu ahaaday miata darajat miata darajatin darajatin boqol darajo boqolkaa darajo ah caddaha allah alla weyne u diyaariyey u darbay lilmujaahidiina mujaahidiinta fii sabiili lah jidka alle maa bayna darajatayn labada darajo inta udhexaysa kamaa bayna asamaa waalardi arada iyo samada intudheaysadarajadiiba ay la tooto weyaan macnaheeda marka maxay tahay boqol jeer ayaa samada iyo arada intu dhexaysa darajaadka intaa isu jiraan acadaha allah alla weyne wuxuu diyaariyey nacam kamaa bayna asama walardi fa idaa sa'altum hadday aad weydiistaan allah alla weyne ood marba gacmaha ka hor taagtaan ood janno iyo khayr iyo wanaag weydiistaan fasaluu waxaad weydiistaan alfirdowsa jannat alfirdows alla weydiisto fa inahu jana firdows awsat ljannati jannada meesha ugu qiimaha badan ugu dhexdhexaadsan weyaan wacla ljana jannada meesha u sarraysa weyaan uraahu waxaan u arkaa ama u maleeya qaala inuu yidhi wa fawqahu dushiis waxaa ahaaday oo mxuah firdowska waxaa ka sarreeya carshu raxmaan rabbigeen raxmaanka ahaa carshigiis ayaa ka sarreeya wa minhu firdows ayaa tafajaru ay ka soo burqataa oy ka timaadaa anhaaru ljannati jannada webiyaalkeeda saasuu nabigeen calaih sal alla ly slm xadiid sideed boqol iyo sideetanaad can abi sacid alkhudri waxaa radi allahu tacala an arda ana rasul rsulka sal slam qaala wuxuu yidhi yaa abaa saciid abaa saciidow man radya qofka ku raali noqda bilaahi alla weyna raban rabinimo ilaah adaa rabbigeena o wa bilislaami islaamnimadana diinan alxamdu lilah islaamnimadii diin raalli ugu noqdo wa bimuxamedin nabi muxamedna nebiyan nabinimo raalli ugu noqdo oo xasilooni iyo iminaan iyo macaansi iyo mxuuha qabow ku helo wajabat lahu ljanna jannada ayaa waajabtay nabigan aleh sal slm facajiba laha abu saciidin abu saciid arkaas ayuu la yaabay inaad nabi maxamed alai slat slaam uu nabinimo ugu raalli noqday islaamnimadan diinnimo ugu raalli noqday intaas bas ayaa waxaa weeyaan jannadii ay qofku waajibtay ninka la yidha abu saciid aad buu arrinta ula yaabay weyninkeeda yaraantii iyo wix laga helaayo fa qaala wuxuu yidhi acidhaa calaya nabi allow igu soo celi dushaydi ku soo celi warka aad sheegtay igu soo celi fa facala acidhaa calaya igu soo celi ya rasuul lahi rasuulkaan igu soo celi fa facala nabiga arrinta ayuu sameeyey uu ku soo celiyey oo wuxuu ku yidhi ya abaa saciid man radya bاllaahi raba wbiاslaami diina wbimxamedi nabiya wajadahu اjana afacala uma qaala wuxuu yidhi waraa midtaa kasii weyn oo kale waraa mid kale yurfacu la saramaryo oo kor loo qaado biha iyada alcabdu adoonka miata daraja boqol daraja fi ljanati jannada maa bayna kuli darajatayn laba darajo oo kasta inta udhexaysana kamaa bayna aلsamaai walardi samada iyo arada inta udhexaysa ay ta weyaan qala wuxuu yidhi wamaa hiya taa maxay tahay ya rasu rasulk alw qal wuxuu yidhi aljihaadu jihaad oo fii sabiillah jidkaa lagu jihaado aljihaadu jihaad fii sabilah jidkaa lagu jihaado weyaan macaankan iyo wanagga waad aragtaan hala yaabina marka wiilal yaryaro inta mxuu ahaa dhexda loo soo buuxiyey masaajidka isku qarxi xadiidkaana loo sheegi xadiidkaana loo sheegi ama dad masaakiin isku qarxi kana loo sheegi qofkii marka maqlo kan jihaadkii runta in la yidhahdo mxuu ahaa intaad eh, isku qarxi isku qarxinaya oona mxuu ahaa looga dhiga jihaadki marka waxaa muhiim ikhwaani in culimada iyo alabata cilmiga iyo ducaadda xaqiiqada diinta ay sheegaan jihaad waxaa weyaan maqli jirteen qolya marka la yidha war mawliid weeyaan hala daayo nabiga kama sugna alayh salaat slaam waxay leeyihin mataqaanaa ya saliga nabigaa la diiday qolyahan wax qasaana marka la yh ilaahay ka cabsada oo muslimiinta adlaynaysaan daaya oo musta'miniinta adlaynaysaan daaya oo maatada adlaynaysaan daaya oo waxaanan jihaad noqonaynin intaalku waa taqaana baalkan mxuu ahaa saa loo tuuro oo kale ah waxban aan taraynin dhibka muslimiinta ugu imaana uu ka badan yahay mxuu ahaa nafciga ka imaada ka daaya marka la yidhahdana calal dheera la qaadana wadaadadii jihaadkii ay diideen waxaas sheekh sax maaha nin walba ogsoon tashaabahat quluubuhum marka salligaa la diiday iyo jihaadkaa la diiday isu fiiriya marka laba miisaan waa marka arrinta ay sax maaha sax maaha weyaan ayib baabu fadli shahaadati shahiidnimada oo qofka ilahay jidkiisa uu ku shahiido fadliga ay leeda ayuu baab yahay iyo istixbaaba alabiha in la dalba muxuu ah sunanimadeeda xadiid sideed boqol anas malik waxa lg radi allahu tacala anu arda can nabi wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi maa min cabdin addoon ma jiro yomuutu dhinto ama geeriyoodo lahu isaga ay u sugnaatay cinda alla agtiisa khayrun khayr qof muslim oo dhinta oo alla agtiisa wax khayr ah kulan ma qof baa dhiman kara oon alla agtiisa wa khayr u oolin yasuruhu ay kadibna farax gelinaysa an yarjica inuu usoo laabto ila dunya adunyada wa ana lahu isagana ay usugnaata markuu addunyada kusoo laabto addunya adduunyada iyo wamaa fiiha waxaa luuxi ku sugan boqortooyadeedii hubkeedii maalkeedii dhaqaalaheedii wax walba isaga u wada yeesho dhammaanteed ila shahiida qofka shahiidka mooyane qof kale ma jiro saasuu nabigan aleh sal slm maxay ku dhacaysaa limaa yaraa wuxuu arkaa awgeed min fadli shahaada shahiidnimada fadligeeda fainahu isaga yasuru waxaa farax gelina an yarjica inuu laabto ila dunya addunyada oo fa yuqtala ladiina maratan ukhra mar labaad nabigeenaba tamin alai sl slam saasaan jeclaan laha watu yidhi xadiidka macnihiis wuxuu yahay qof addoon ah oo geeriyooda ma jiro oo ilahi subxana wa tacala u taga ilan kullu nafsin daa'iqat lmowt dhammaanteen waan wada xaroonaynaa qof naga soo hara lama arka kullu man calayha faan wa yabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam keliga ayaa soo haray subxana wa tacala wejigiisa muxuu karaamada badan marka adoon dhinta ma jiro markuu qofka dhinta marka ama khayr baa ka horeeyo ama shar baa ka horrey sooma khayr walow habay yaraadee yarna aad ka horreeya ma jiro oo dhinto kadibna gadaal soo jaleeca adduunka niyomaa lagugu celiya dhah lama arkaayo weliba jaleeca isaga ahna xataa haddii la dhaha adduunkii oo dhan iyo wuxuu ku sugnaa adig qaadanaysa la dhaha yacni aad soo damca lama arko oo muxuu arrinta ku qanca lama arka ilaa hal qof mooyeen qofka isaga ma taqaanaan waa qofkii ilaha jidkii ku sheeli subxana wa tacaala qofka isaga ah wuxuu damcayaa uu jeclaanayaa in la soo celiyo mar labaad la dilo weyaan mar labaad la dilo saasuu nabigeena cadey sal slm xadii sideed boqol iyo laba iyo sideetanaad can sahli bn xunayfin waxaa laga wariyey ana nabiya nabigeena sal slm balaqahu llah alla weyne wuxuu gaarsiiyaa manaazil shuhadaa shuhadada boosasyaalkooda ayaa la gaarsiiya wain maata habaa ku dhinta calaa firaashihi firaashkiisa saasuu nabigeen cadday sala allahu aleh ali waslem marka arrinta waxay ku dhacaysaa waa niyadii man hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu lahu xasanatan kaamila waa niyadii ina bilmadiinati larijaalan maa sirtum masiiran walaa qaطactum waadiyan ilaa sharakuukum fi اljr xabasahum alcudur waa kuwa nabiga sal slm marka qofka niyadiisa laga yaabaa inuu mxu qofkii caadiga ahaa uu kaga daba tago markii ay tabar u diido inuu meeshii gaaro baabu shuhadaa baabun baabka waxuu baabi ashuhadaau shuhadada axyaaun way nool yihiin rabbihim rabbigood agtiisa ay ku nool yihiin weeyaan boqol iyo saddex iyo siddeetanaad can masruuq ibn اlajdac weeyaane raximah اllah qala wuxu yidhi masruuq sa'altu cabdallaahi baan weydiiyey wahbna mascuudin cabdallah dal hadii la ilaaqo sida haalibka waxay ku dhacdaa cabdulahi bn mascuud haddii sacd la ilaaqana sida haalibka waxay ku dhacdaa xali aan soo marnay sacd ibn abi waqaas can masruuq waxaa lagu ajda qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydi sa'alnaa waxaan weydiinay cabdallaahi ibna mascuudin ayaan weydiinay wahwa ibna mascuudin can hadi alaayati ayadan ayaan wax ka weydiinay ayadda maxay tahay walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun ayaddaas ayaan wax ka weydiinay walaa taxsabanna ha u malaynin alladiina akhyaartii iyo muminiintii qutiluu lagu dilay fii sabiila jidka alle amwaatan kuwa meyd ah oo baaba'ay oo muxuu ahaa milmay inay yihiin ha u malaynin bal inay yihiin iska daaya axyaaun way nool yihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ay yursaquuna lagu irsaaqa saasuu rabbigeena cadday subxaana wa uu sheegay qaal wuxuu yidhi cbdullah mascuud xayada markuu fasirayey amaa ina annaga miya qad sa'alnaa can dalika arrinkaas adigu weydiiseen annagana waan weydiinay yaan weydiinay nabigaanaan weydiinay wayaan sal slm faqaala kadib nabigan wuxuu yidhi arwaaxuhum ruuxyaalkooda iyo nafaftooda fii jawfi tayrin shimbir uurkeed ayay ku sugan tahay khudrin cagaaran oo shuhadadii ruuxdoodii shimbiro cagaaran uurkooda ayay ku sugan tahay weyaan alooshooda ay tahay laha waxaa u sugnaaday qanaadiilu nalal qindiilka waad aragteen masaajida bahlaan laga raaraciyo oo saaidyanaad kuma yeelo laakiin nalalka badan lagu xiro oo quruxda badanoo fiyooraha lah taas ayaa qindiil la yidhahdaa af soomaaliye ya fanus ma dhaafin kartaan aan filaya ya sheekh qindiil iska dhah ya fanus marka indiilkaasay ku jirtaa marka iyo nalalkaas saa iskugu xiran oo gacanhaan usoo raaca saa usoo raacay muxuu ahay nacam ahay arwaaxuhum ruuxyaalkooda aan ku noqono xadiidka fii jawfi ayrin shimbir calooheeda ay kusuganta khudran cagaaran lahaa iyadaa ayuu u sugnaaday qanaadiilu nalal soo raaraca ama qindiille soo raaraca oo mucallaqatun weliba qinaadiishaas iyo nalalka waa lagu xiray ka soo raaracaan bilcarshi carshiga allah subxaana wa tacaala tasraxu kadibna way fooftaa fi ljannati jannada xayu shaat meel alle meesha doonta ay daawayaan uma intaa kadib tawi waxay usoo soo laabataa ila alqanaadiili nalalkaa soo raaraca ay u soo laabataa faalaca ilayhim rabbuhum rabbigood ayaa eegay ilaacatan eegitaan oo ilahay ba subxana wa tacaala saa uu eegay fa qaala kadibna rabbi wuxuu yidhi ayaguu la hadlayaa shuhadadii ruuxdooday la hadlayaa hal tashtahuuna miyaad jeceshihiin shayan shay miyaad jeceshihiin qaaluu waxay yidhahdeen ayu shayin nashtahi shayga aan jeclaanayna muxuu ahaan karaa muxuuna yahay wanaxnu anagana nasraxu aan muxuu ahaa ku foofna nasraxu aan foofna oon muxuu ahaa dhex soconna min aljannati jannada fafacala dalika wuxuu ku sameeyey arrinka isaga bihim iyaga alaa maraat saddex jeer saddex jeer abuu ilahi subxana wa tacala intuu eegay kadibna su-aashaas uu weydiiyey falamaa ra-uu markii ay arkeen annahum ayaga lan yutrakuu inaan laga tegaynin min an yusaluu in la weydiiye oo mar kasta u rabbi weydiina markay arkeen qaaluu waxay dhaheen yaa rabbi rabbiyow nuriidu waxaan doonaynaa an tarudda inaad celiso arwaaxanaa ruuxyaalkanaga inaad celiso fii ajsaadina fii sabiilika jidkaada maratan ukhraa mar kale falamaa ra'aa markuu arkay allaweyne an laysa lahum inay u sugneen xaajatun dan oo jannada dhexdeeda wax laga siiy ama wax kaloo loo kordhiyay inayna rabin markuu rabbi muxuu ah arkay turku waa laysaga taga weyaan ay min asu'aali hal tastasiiduun su-aasha la weydiinaya wax ma kororsanaysan wax ma lidiin kordhinaya arrintii ayaa laga dhaafay marka tamanigooda wuxuu noqday marka in adduunka loo celiyo baabuljanati jannada ayuu baabiye baabkan baabun aljannatu jannada taxta dilaali suuf seefyaalka iyo hubka mxuu harkiisa inay jannada ku sugan tahay iyuu nabigeena cadayna sal sl noo iman doontaa xadiis sideed boqol iyo afar iyo sideetanaad can abi musa ashar waxaa la wariyay cbdullahi bni qays weyaani annahu qaala wuxuu yidhi wa huwa isagana bixadrati alcaduw cadow ayaa la hortaagnaa oo jihaad ayuu ku sugnaa qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu oo dagaal lagu jira uu jooga qaala wuxuu yidhi rasul lah sl sl rsulka all wuxuu yidhi nabigu ka warinaya ina abwaaba aljannati jannada albaabaheeda taxta dilaali suyuuf seefyaalka harkeeda ama harkooda ay ku sugan tahay weeyaan faqaama rajulin baa istaagay rahu lhayati muuqaalkiisu aad u liidan yahay dharkiisa iyo kabahiisa iyo siduu timihiisa in iska rafaadsan weeyaan waa faqiir taqriiban faqaala wuxuu yidhi yaa abaa muusa abaa musa anta adimiya samicta ka maqashay rasul rasulka sl slm yaquulu hada warkaan isagoo la maadaa ka maqash xadiidkaas qaala wuxuu yidhi nacmha qala wuxu yidhi farajaca wuu u laabtay ilaa asxaabi asxabtiis u laabtay faqala wuxuu yidhi aqra'u calaykum asalaam waa idin salaamaya salaam baan idinku dul akhrini uma intaa kadib kasara wuxuu jebiyey jafna sayfihi seeftu u watay qamdiga ku jiray amaba galka ku jiray ayuu saa u jebiyey illa seefta kaligeed lama wado waa in wax la geliyo markii qamdigaa seefta la gelina ayuu jebiyey wuu tuuray faalqaahu kadibna wuu tuuray uma intaa kadib masha wuu socday bisayfi sayfti ayuu la socday ila alcaduwi cadowga ayuu la aaday fadaraba bihi kadib markaasuu ku dhuftay oo ku garaacay gaaladii xataa qutila ilaa laga dilo baabu shahaadati shahaadada tukafiru lkhataaya gafafka ayay muxuu ahaay qofka ka tuurtaa ila dayn daynta mooyeen shahaadada dembiyada qofka u gala ka daadisaa intaanan daynka ahayn daynta maxaa la xugna waxaa laguna xuquuq maalka dadka ama khiyaanaha ku qaato ama dayn ha ku qaato ama wax isdabamaryo ama si kal ha yeela ama ha kaxado waa la mid marka daynta waliba waa kasii liidan yihin daynta ayaaba waji sharci ahoo bannaan lagu qaatay marka haddii dayn la dhaafi waayo xoolo la isku leey ka waran oo la dhacay ama la xaday amaba la mxuu ahaa la khiyaamay wama ila dalika ayib xadiidka siddeed boqol iyo shan iyo siddeetanaad can cabdilahi bni camr bn caasi radi allahu tacala anhuma ana nabiy nabig wuu sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi alqatlu dilka oo fii sabilah lisku dila yukafir wuxuu dhaafaa kula shayin shay la arka ayuu mxuu ahaa dhaafaa oo lagu tirtiraa ila dayna dayn mooyane baabun man qutila qofka lagu dila duuna maalihi maalkiisa kadii fahuwa shahiid masaladaa daynta ikhwaani iyo xuquuqda bini aadamka aad bay u fududaatay sida dhabta ah masaladaana qofka waxaa laga yaabaa waa ahlu salaa waa ahlu sowm waa ahlu zaka waa ahlu qiyaam lleyl wa ahlu dikri wa ahlu muxuua sadaqa sadaqa xataa oo waxbixinta laakiin hal shilin laguma aamina wax loo dhiibana lama arka wax alla wix daganuu arkana horay unbuu lugta ugu sii dhufan horbu sii qaadanaya marka masaladaas ikhwaani way badatay maanta intiina meesha fadhida horena waa u sheegay yaa lala shirkoobi karaa ya yaad la shirkoobi kartaa adiga dad badan baa istaqaanaan adduunka aad tiro badan maanta cidda all shirkooba ii sheeg ood boqol kunoo shilin ku darsanaysa ama konton kunoo shilin ad ku darsani shee maxamed eh? ya <laughs> shee maxamed halaad marka isagaa dad dooraay <laughs> kolleyba ikhyaarta wax badan bay ogsoon yihiin wax badan way asturaya khayr lahansi jazaa allah khayr arrintaas way yaraatay sida dhabta sida dhabta noocaas weyaan ummadda dhan ma baabi'in oo khayr kama zuulaayo waa tii haddaan ka soo warramaynay laakiin xaalad way culsaatay inta qofoo calaacalaysa maxaakimta inta taagan culimada inta yani waad yaabaysaan ikhwaani culimada hadda sheekh hubal waxaa weye rafaadka haysto cidda inta u badanna waxaa weye dad un shirkoobay oo is muxuu ahay ismxuu ahay ismajimxaabi ayaa u badan rafaad nin aad muxuu lahayd waa akhyaar waa nin wanaagsan waa kan kale waa saas ayaa muxuu waxaadi ku dhufani marka imtixaankaas ayaa taagan cid wax lagu aamino ayaa yaraatay way joogaan laa shaka dad wax lagu aamino laakiin xadiidka nabigan ad garanaysaan qiyaamada inayna dhacaynin ilaa laga yidhaahda ree bani fulaan qabiil fulaan rajulan amiina hal ninoo aamin ayaa ku jiro tii aad bay usoo dhowaanaysaa masalada marka aan daweyne oo nafta aan la dagaalana ah hawsha iyada mxuu ahaay eh, ha loo qaado cambein cambeynkaana dad kursi xun oo tacbaan ahaa loo ordaya oo loo fakana m eh, m c m yaasa iyo wax la mid iyo waxaan kasii aan waxweyn ka duuneen cambein ha loo qaada hadda waad aragteen shirkigii kambeen baa loo qaaday iyo muxuu ahay bidcadii iyo balaayadii dad baa kambeen u qaaday raggan hadda shiracdinuur raximahullah iyo raggii loodka iyo rag ka dambeey iyo rag ka horrey inta way u qaadeen haddana alxamdulilah qofkii yidhahda abay hebeh labalowa isigaas ku xiixi xataa hadduu aaminsan yahay wula dhuumani bidcadii waa saas oo kale salaad waa saas oo kale xijaab waa sidaas oo kale gabadha muxuu ahaa khariban xijaab xiran qaad bay gadi xijaab xiranta waxaa laga yaabaa inay muxuu ahay ay tiyaatar taaganta musica tumi xijaabna xiranta wax fiican waa ina ijaab irato muusikana waa dembigiis waa gooni inay mxuu ah xijaab xiratana waxaa weeyaan waa wanaag sooma waxay ka liidinaan leeta iyadoo mxuu ahaa e, madax bannaan oo khariban oo saas amaba e, buuma xiran inay sidii ay ahaan jireen gobollada waa beri iyo fulaan iyo fulaan iyo e, dadkii hore sidii la ahaan jiray intaan sara wada bannaanaan jirta waxaa sustaan aan filaya rag waa yaqaanaan hadda mararka qaar ay kuwaan soo geliyaan tiifiyadan munkar ilaahay subxana wa tacala aad baabi'iyey oo tagay hadda ay dib u soo celinayaan waxaan kala jeedaa marka in lagu qaabo mxuu hawshow iyo kambeyn lagu qaado arrinta oo waxaa weeyaan war ammaano xumida war ammaano xumida culimmada ay ka qabtaan siminaara eh, nadwooyin laga qabto akhyaarta ganacsatada wahaakada tolka hadda waad aragteen tolka waxaa laisu ururinaya hawla iyo sooma war ammaano aan yeelana in mxu mararka loo shira hawsha ayada ay noqoto hawl dadkii mxua lagu badbaadiyey arrinta iyada ah maanta ammaano ay jiri lahayd dhaqaalahayna intaan boqolaal jeer ka badnaan lahaa in badana hadda bangiyada lacagutaada buuta labada gebi wuu leeyahay warshwargiintaad qof kale cun lahaa waxaa la yidhi qofkii wiiis cuni waa loo cunaa intayda la soo baxaya boqol boqol shil baan cuni saasay dhahayaan daday lacag ugu buuxaa bangiyada oo naqaana qaarkood wax ku darsanay garan layihin waxbay dad ku darsadeen waa la dhacay mar labaad waa la dhacay mar saddexaad waa la dhacay mar afaraad waa la dhacay marka khalaas rayal bayda calankii caddaysaa u taageen marka masaladaas daynta ikhwaani waa halis adduunna way baabi'inaysaa oo dhaqaalihina bay baabi'ini aakhirana waad ujeedaan qofka shahiidka ahaa oo darajada ugu sarrey joogay ayaa waxaa weyaan aan janna looga janno looga mancina siduu nabigan aleh sal l slm marka arrinta aad iyo aad looga baraarugsanaado xuquuqda bini adamka waa halis ayib baabun wuxuu u baabiyay baabkan man qutila qofka lagu dila duuna maalihi maalkiisa sokadii isagoo difaacanaya fa huwa shahiidun waa shahiid siduu nabigan aleh sal slm anwaacda marka shuhadada aan ka hadlaynay tanaa kusoo biiraysa marka oo kusoo kordhayso xadiid sideed boqol iyo lixiyo sideetanaad can cabdilahi bni camr waxaa la weri cabs radi allahu taala anuma qala abdulahi bn camr samictu nabiya nabigaana ka maqlay sal slm qul isagoo leh man qutila duuna maalihi maalkiisa koodi qofka la dili fa huwa shahiidun waa shahiid baabun man qaatala qofku u dagaalama litakuuna kalimatullah kelimada alle inay ahaata hiya alculyaa mid sarraysa fahuwanacam man qaatala qofka dagaalama litakuuna inay ahaato kalimatllahi kelimada alle huwa isaga alculya kan sarreeya ayuu baabkan u baab yahay xadiis sideed boqol iyo todoba iyo siddeetanaad can abi musa ashcri radi allahu tacala arda qal wuxuu yidhi abi muusa qaala acraabiyun reer baadiya wuxuu yidhi linabi wuxuu ku yidhi sal slm arajulu ninbaa yuqaatilu u dagaalamo lilmaqnami haniima iyo xoolo u dagaalama warajulu ninbaa wuxuu yuqaatilu u dagaalamaa liyudkara in la sheegsheego wa yuqaatil wuxuu u dagaalamaa in la arka makaanuhu booskiisa iyo mansilada iyo geesinimada uu qaba in la ogaado oo la arko man fii sabiili illah intaas ayada alla ku jihaaday man kuma fii sabiilah jidka alla ahaaday fa qala man qaatala intiiba xagga nabigu iska dhigay alai man qaatala qofka u dagaalama litakuuna inay ahaato kalimatulahi kelimada alle hiya alculya tansarays fahuwa fii sabiilah kaas ayaa jidka alle ku jihaaday waxay la too tahay nabiga ninka weydiy alai sl slam maa yalbasu lmuxrim ninka muxrimka muxuu xiranayaa nabigkaas kama jawaaben wuxuu u sheegay waxyaabaha uusan xirnayn laa yalbasu alqamiisa wala saraawiilaat wala albaraanisa wahakada wala alkhifaaf saasuu nabigu u shegay alai sl slam intii maxduurka eed bas uu usugay tanna waa lamid oo markuu wax badan aad sheegay kuwa iyaga ahba nabigu iska mxuu aha sarafa nadar can daalik wuxuu sheegay intii uun loo baahnaa bas oo koobnay xadiid sideed boqol iyo sideed sideetanaad jundab ibnu cabdilaahi albajali radia allahu tacala anu jundab qaala rasul la rsulka wuxu man qutila qofka lagu dila taxta raayatin calan hoosti cumayatin ee mugdiah mugdi iyo calan muxuu ahaa aanan weji iyo jaha jid iyo jiha aan lahayn wax u ku dagaalama uusan ogeyn qofkii lagu hoos dilo yadcuu ku dhawaaqa ama dadka ugu yeera amaba sheegto casabiyatan ficiltan iyo qabyaalad aw amaba yansuru u gargaara casabiyatan ficiltan iyo qabyaalad faqitlatun waa dhimasho jaahiliyatun jaahiliyada gaaladaas ay u dhiman jireen oo muxuu ahaa nimanka jaahiligaha ayay awsaaf badan iska shabahaan sidaasoo kale weyaan waa gaalooba macnaheeda ma ahane waxaa weeyaan eh, hadaf la-aanta iyo ujeeda la-aanta iyo muxuu ahaa wanaag la-aanta ay ku dhiman jireen niminka jaahiligaha ah. mid noocaasa ah ayuu muxuu aha ku dhintay ayuu nabigeena kala jira sal l slm laakiin macnaheeda maa inuu gaaloobay waa dembi aad u liidan oo aad u xun baabun bayaanu shuhada dadka shuhadada in la caddeeyo ayuu baabkan u baabiyay xadiis sideed boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu tacala an arda ana rasul rasul sl sl qaal nabigan wuxuu yidhi shuhadada hamsatun waa shan almadcuunu qofkii muxuu ahaa ee la nacam almadcuunu qofka taacuunka lagu riday qofkuu taacuun ku dhacay iyo almabtuunu qofka urka loo galay iyo caloosha loo galay iyo walghariqu qofkii maashooday oo biyo ku dhintay iyo wasaaxibu alhadmi iyo qofkii lagu soo dumay dumitaanka saaxiibkii oo wax kor kaga soo dumeen iyo washahiidu kan ku shahiiday oo ku dhintay fii sabiililah jidka alle shantaas ayuu nabigeena sheegay sala allah alay slm intaba shuhada inay kan koobaad waa daacuunka caadiga nooc kastaba ha ahaado daacuunka ilaanwaac weeyaan kan kale qofka caloosha loo gala uurka u dhinto muxua kansaradan caloosha loo dhimanaa iyo tbda caloosha iyo wamaa ilaa dalika xanuunadaas noocaas kulli way ka mid yihiin weyaan sidoo kale hariqa qofki inuu muxua ah biyo ku dhex dhinto hariqa ma soo galayaan marka su-aasha kuwan tahriifka ma soo gelayaan culama alla noo fatwooda ya kuwaas waxaa weya qaatilu nafsi wa haaulaai qataluu anfusahum haddii la badbaadiyo loo qabsanin naftooda ay dileen ayay waxay joogaan e guul ay joogaan inasiib leeyihiin shahiidnimo baabkaas ma yeelin nimanka ayaga runtii qofka asaga wuxuu ka cararayaa faqri uu ka cararayaa qofka asaga wuxuu samaynayaa ayabtaquuna cindahum alciza faina alcizat illahi jamiican dadka qaar oo tahriibka u baxayaan master ayay ka wadeen meelaha qaar dhalinyaradii ku bii jirtay masar maayaamhi dambe afart boqol ahayd ragga qaar masterda ay dhameeyeen oo b h d hadda bilaabayaan shaqooyin waxay haysteen laba kun saddex kun afar kun oo qaarkood reerahooda ayaa dhaqan oo ma haya tacliin uma baahno guur uma baahno dhaqaalo uma baahno amni darri ma hayso wahaakada laakiin wax kale kuma dhicini ushribuu fii quluubihim alcijla ushribuu fii quluubihim alcijla gaaladaas ayaa qalbigooda la weynaaday birbirqaas adduunka ayaa kadiyey nabigeenana sala allahu alay ali waslem waad aragteen wuxuu ka sheegay in loo hijrooda ardalkufri in laga soo hijrooda asalka saasay ahayd maanta in ardalkufri qof amni haysto oo risiq haysto oo waxa weeyaan tacliin haysto oo muxuu ahaa dadkiisa dhex jooga oo basharkii aad dhe joogay khalqiguu dhe joogay dadkii u dhex joogay cudu faacilo waxtara noqon lahay inuu maanta istahlukeey waxyaabaha muqasiska oo aadka u liidan waxaa ka mid ah karaamadii sharafta baaba'aysa geerida ayaa furcado ah sida dhabta ah qofka intuusan gaarin yurub meelaha uu sii mara waad aragteen gabdhihii intuu xishoodka ka tagay qofka xaalad markuu gaar qof qoyan waxba iskama dhow yutobiyada akhriya gabadhii dhib kale imahay leed muxuu ahay wax weyn ma jiraan habeeninka habeenkuma ay kufsadaan yani wax kale gabadhi inay halkaa tirada ka warrama hooy waxba imahay dhib imahay qof waayeelho miskiin calcalasa waay leeda hooye wax kale imahayaan dhib weyn ma jiro dhib ma jiraan wax yar kufsi yar mooyane wa saasay leed gabadhi naahiyka can dalika yani ka warrama heerkaas in la gaara ikhwaani gabadhii ay u aragto waaas waxaan macno lahayn maxaa yeele hadafka ay yoolka ay u socoto ayaa wax weyn ah marka lasii maraa kufsi iyo baabka iyo wax weyn ma aha waxaa ka daran inta ayada kasii weyn gabdhaha kufsigooda maaha yaa la kufsana ma taqanaa raggi raggi ayaa la kufsana ninkii dhallinyaradii asagoo ogsoon in la kufsana ayuu bixi marka qofkaas waxaa weeyaan yani insaaniyad buu ka baxay ikhwaani kharaja min insaaniya nasal allaha asalaama alcaafiya lima taciduuna qowman ilaahu muhlikuhum inay ragga qaar dhahaa laga yaabaa ayib baabun man qaatala qofka u dagaalama riyaan istutus xukunkiisa muxuu noqonaya xadiid sideed boqol iyo sagaashanaad wax intaanan ka bixin xadiidka hore imaam maalik wuxuu ku kordhiyey markii laga soo taga qofkii jidka alla ku dhinto oo la dilo markii laga soo taga shuhadada saddex kale ayuu ku kordhiyey riwaayad xaggiisa ahaatay waxaa kamida ah gubashada qofka gubta oo dab ama baabuur hala qarxa amaba wamaa ilaa dalik kan isqarximaha abcan <laughs> marka baabuur muxuu ahay amaba hala gubta ama diyaarad hala gubata wamaa ilaa daalika eh, yacni qofka ama guriha ku gubta qofka gubta iyo haweenayda uurka oo uurka ku dhimato iyo daataljambi xanuun daataljambi la yidhahdo oo muxuu ahaa culus oo dhici jiray xiliyada hore haddana kulley magaciisa ani aad uma aqaano saddexdaas ayuu ku kordhiyey caleyh raxmat ullah baabun man qaatala qofka u dagaalama riyaan istutus baabkiisa ama m ah xaaladiisa wuxuu noqonaya baabkan u baabay xadiidka sideed boqol iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda cataan bn sakri dawsi qala wuxu yhi abu hurayra samictu rasul la banka maqli sal slm yaqul isagoo leh ina awala annaas dadka kan u horeeya oo yuqdaa la xukumi doona yowma alqiyaamati caleyhi dushiisa rajulun waa nin oo istushida la dilay oo jidka alle lagu dilay fa utiya bihi kadibna waa la keeni fa utiya la keen bihi isaga fa carafahu kadibna rabbi wuxuu dul istaajiyaa uu tusaa nicamahu nicmooyinka ad alla u galay subxaana wa tacala caafimaadkii risiqi awlaadii caqligii awooddii islaamnimadii nicamta tirada badneed ayaa la hordhigi fa carafa kadibna wuu garanaya inaad ilaahu adiga ka shuule mxu waqirani qaala wuxuu yidhi famaa camilta fiiha nicmooyinkaas tirada badan oon kuu galay maxaad ku samaysay qaala wuxuu yidhi qaataltu waan dagaalamay fiika darta ayaan u dagaalamay xataa istushidtu ilaa jidka alle aan kaga dhinto jidkaada ligaga dilo qaala wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka adiga qaatalta waa dagaalantay lian yuqaala in lagu yidhaahdo ama la yidhaahdo jariun waa nin dhiiran waa nin geesi ah waa nin mxuu ahaa bala ah in lagu yidhah ayaad u dagaalantay weyaan faqad qiila waa la yidhi arrinka uma umira bihi waa la fara uma intaa kadib umira bihi waxaa la fara umira waa la faraa bihi isaga ay biahdihi fasuxiba markaasaa lagu jiidaa calaa wajhi wejigiisa xataa ulqiya wajwaji baa loo jiidaa xataa ulqiya fi naar ilaa naarta lagaga tuura ciyaada bilah waa nin jidka all ku shaahiday wa rajula nin oo tacalama bartay alcilma cilmiga bartay ow callamo dadka baray buu u taagan yahay wa qara'a alqur'aana qur-aanka allana xifdiyey fa utiya bihi kadibna san waa la keeni fa carafahu kadibna wuxuu rabbi xasuusiyaa oo hor dhiga nicamahu nicmooyinkiisa fa carafahu wuu gartaa qaala wuxuu yidhi fama camilta fiiha cilmigii qur-aankii khayrkii wanaaggii xooggii wixii aan ku siiyey maxaad famaa camilta fiiha qala wuxuu yidhi tacalamtu lcilma cilmiga ayaan bartay oo caqligii iyo maskaxdii iyo awooddii iyo muxuu ahaa nicmooyinka adiga gashaan ku bartay wacallamtuhu dadkan waan baray wa qara'tu fiika alqur'aana adiga darta ayaan qur-aanka u xifdiyay anuu akhriyey qaala wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay beenaa laa tahay walaakinaka adiga tacalamta waad baratay alcilma cilmiga liyuqaala in lagu yihahdo caalimun wa qara'ta waad ahrisa alqur'aana qur-aankana liyuqala in lagu yihahdo qaari'un waa muxuu ahay xataa qur-anka la akhrinaysa in lagu yihahdo faqad qiila waa la yidhi uma intaa kadib umira bihi waa la faraa fasuxiba waxaa loo jiida calaa wajhi wajwajigiisa xataa ulqiya fi naar ciyaada billah culimada waxyaabaha khatarta iyo ducaadda iyo raggeenna muxuu ahay hadda eh, hawshaan ku jirna waxyaabaha khatarta ay ka mid tahay cilmigan markaan u fadhina oon lawoga kaga muxuu madoobaanayna oo indhaha muxuu ah kuyaalaha loo xirna oo loo rafaada oo dhibkan loo mara waqti loo lumina oo diyaarintiisii muxuu barashadiisii sii baritaankiisa howlahan wejiga alla ula doonna haddii wejiga alla la waayo halkaas unbaa noo damayn nasal allah asalama alcaafiya khatar weeyaan halis weeyaan awalu man sacaruu bihim annaar raggan ayay ka mid yihin suu nabigan aleh sal slam ayb nasal allah asalama alcaafiya allahuma arzuqna alihlaas fi lqowli walcamal nacam iyo warajula nin oo wasaca allahu ilaahay u waasiciyey caleyhi dushiisa risqa wa acaahu u sii min asnaafi lmaali maalka noocyaalkiisa kullihi dhammaantii nacam fa utiya bihi waa la keena facarafahu kadibna wuxuu rabbi okabaadsiiyaa ama uu hordhiga nicamahu nicmooyinkiisa facarafa uu garanaya mxuu waafaqaya weyaan u ogolanaya inuu nicmooyinkaas rabbi u galay qala wuxu yidhi famaa camilta fiiha maxaad ku camal fashay qala wuxuu yidhi maa taraktu kama aanan tegin fii sabiilin min sabiilin jidkama aanan tegindha oo tuxib aad jecesha an yunfaqa in lagu bixiya fiiha iyada ilaa anfaqtu fiiha waan ku bixiy laka adi darta anuu bixiyey qaala kadabta been baad sheegtay walaakinaka adiga facalta waad fashay liyuqaala in la huwa isaga jawaadun waa deeqsi faqad qiila waa layidhi umira bihi waa la faraa fasuxiba waxaa lagu jiidaa calaa wajhi wejigiisa ayaa loo jiidaa uma ulqiya fi naar ayadna waxaa weeyaan dadka dhaqaalaha bixiyo oo wanaaga sameeya haddii ay ilahay wajhiis ula joodaan waad aragteen wanaag ay leeyihin laakiin haddii qofka uu istutus iyo u bixiyo taas waa baaba fanraazinyada mxuu ahaa la qabto oo madaxweyneyaasha iyo eh, madaxweyne ku-xigaalka iyo baarlamaanta ragga culculus iyo ay joogaan ragga qaar waxay ku bixinayaan toban milyan toban milyan ay ku bixinayaan haddii la yidhahdo boqol kun oo masjid lagu dhisa keena waxaa weeyaan waa adkaanaysaa qofka asaga isu tusaamis waxaa weeyaan halis inkastoo dhanka kalena mxuu ah masaajidda rag baa toban milyan iyo boqolaal milyan ku bixiya sax oo ilah ulidana subxana wa tacaala laakiin waxaan u baahannahay in ummadda dhanba loo jeesto dhankaas oo waxa weya qofka wax bixina marba xoolahada oo baxayaane niyad iska wanaagsan xoolahada meel khayr mararka qaar qofka inuu khayr ku bixiya laga yaaba maca daalika haddana niyada ay ka xumaato marka niyadaas qofkii mujaahidka ahaa iyo qofkii sheekha iyo qaariga ahaa iyo qofkii muxuu ahaa sidoo kale taajirka ah oo dhaqaalaha bixinay deeqsiga ahaa intaba waa inay allah subxana wa tacala wejigiisa iyo addaar alaakhira ay ula dan leeyihiin si aan u badbaadna dhammaanteen insha allahu tacaala taxriim qatl kaafir qofka gaalka in la dilo xaaraannimadiisa ayuu baabiye ida aslama hadduu islaama isagoo dagaalama oo dagaal ku jira haddii uu laa ilaaha yahay in laga istaago ayuu baabkan u baabiyey xadiis sideed boqol iyo ko iyo sagaashanaad can usaamata bni zaydin ibnu xaariata xibi rasuuli lahi sal slm wa bni xibihi qaala wuxuu yidhi usaama bacaanaa rasuula nabiga al ayaana bixiyey oo noo diray ila alxuraqati jilibka la yidhaha xuraqa ayuu nabiga noo diray oo min juhaynata qabiilka oo ka tirsan ayuu nabiga noo diray ama ka mid ah qala wuxuu yidhi fasabaxna alqowma qoladii ayaan ku aabariisanay fahazamnaahum waan oo ciidankii iyo dadkii waan jebinay qaala wuxuu yidhi walaxiqtu waxaan haleelay ana anigii warajulun nin baan oo meel ansaari ansaariyed rajulan nin baan haleelnay oo minhum iyaga ka mid ah qala wuxuu yidhi falamaa markaan daboolnay oo dhinac walba ugu nimid qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waxaan marqaati ka rabbi xaq lagu caabud inuusan jirin oon alla ahayn qaala wuxuu yidhi fakafa canhu ansaariyu ninkii reer ansaariyeed ka istaagay faطacantu kadibna waan ku duray aniga oo mxu usaama ah biruuxi warankaygaan ku duray xataa qataltu ilaa aan nafta ka qaado on dilo qal wuxuu falamaa qadimnaa markaan unimid falamaa qadimnaa markaan soo noqonay oo nabiga u nimid balaqa dalika nabiya nabiga arrinka ayuu gaaray qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi yaa usaamatu usaamu aqataltahu miyaa dishay ninka bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah markuu laa ilaha ila allahu yidhi kadib miyaa dishay qaala waaa wuxuu yidhi usaama qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ya rasul rsulka allow inamaa in kalemahani kaana wuxuu ahaaday mutacawidan mid ku badbaado dalba oo kelimadaas runkama ahayni naftuusu ku badbaadsanay qaala wuxuu yidhi aqataltum yaa dishi bacdamaa qaala markuu yidhi kadib laa ilaaha ila allah qaala wuxuu yidhi famaa zaala kama zuulin nabiga oo kama tegin yukariruhaa hadalkaas inuu kusoo celceliyey kelimada calaya dushayda xataa tamanaytu ilaa aan ka jeclaado oon ka tamaniyo annii aniga lam akun inaan ahayn aslamtu mid soo islaamay qabla dalika alyowm maalintaas maalin oo inaa marka iyada hadda soo islaam ilaa aan ka jeclaada ninkaas nabiga si u weyna ee xaalkiisa iyo qofkaas laa ilaaha illa allah in la dilo nabiga meesha ay la joogtay ilaa aan ka tamaniy soo islaama laba shay u taminaya ninkaas hadda soo islaamay booska aad jooga mansiladiiso la weyney waa istinbaad sidoo kalena waxaa weeyaan qofka markuu islaama alislaamu yajubu maa qablahu islaamka waa wii ka horey dhan wuu baabi'iyaa saasuu nabigan cadi sal slm ilaa aan ka tamaniyo waxaa weeyaan nabiga waati yiri ala sl slam war qalbigiisa maa jeexda miyaa jeexday ilaa aad ogaato muxuu ahaa inuu tacawud iyo badbanaftiisa ku badbaadsanayin kale waatuu nabigeena cadey sala allah alay slm riwaayaad kale marka muminiinta in la dilo waa qof hadda soo islaamay muminiin la yaqaano qura ama salaad ku jira in la dilo oo jihaad allah akbar la yihahdo wallaahi sheekh waa waa wax la yaab la waa wax hariib aad iyo aad loola yaabo waa xataa bini aadanka muxuu ahaa aan lagala dhicin karin xataa kuwan gaalad ahayn kuwaan islaamka ahayn la yaab waa qof safkan ku jira oo salaad casr ku jira salaad maqhrib ku jira ayuu qofkii muxuu aha dilaya amaba boqolaal afuraysu dilaya markaasuu leeya alxamdu lilah gaaladii aan lahaynay xasbuna allah nicma alwakiil xasbuna allah nicma alwakiil xasbuna allah nicma alwakiil xasbuna allah nicma alwakiil nacam baabu nahyi reebid liska reeb ayuu baabkaan u baab yahay can aliqaarati weerar idaa samica aladaan cid baa duulaan lagu ahaa oo jihaad lagu ahaa aadaan baa lagala maqlay arinta in laga istaago baabkan ubaabaya xadiis sideed boqol iyo laba iyo sagaashanaad can anas bin lagu radi allahu tacala anu arda qal wuxu yhi anas kaana rasul rasulka sal slm yuqiiru mid weerara idaa talaca alfajru salaada fajr markay dilaacdo ayuu nabiga weerarka qaadi jiray wa kaana wuxuu ahay nabigeenna yastamicu adaan adaanka udhegeysan jiray u dhegdhegi jiray faidaa samica adaanan adaan hadduu maqla amsaka wuu ka istaagi jira nabigeena ala sl slam wailaa haddii ay muxuu arrintaa jirin aqaara markaasuu nabigu weerari jira alai sl slam fasamica nabiga wuxuu maqlay rajula nin buu maqlay yaquul ah allahu akbar allahu akbar nin lah oo addima ayuu nabigana maqlay ilaaha baa weyn oo allah weyn faqala rasul wu yh sl slm cala alfira firadii islaamnimadii asalka ahayd oo markuu nabi aadam dhabarkiisii muxuu ahay ay ku jireen rabbi alastu birabbikum qaaluu bala firadaas ayada ayuu ninkaa isaga kusugan yahay waa muslim diintii wakhtigaas mxuu ahay qalbigiisu ku dhacday ayuu ninkaa kusugan yahay nabiga cala uma qaala wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu waxaa markhaatika waan qirayaa an laa ilaaha ilah xaq lagu caabud inaysan jirin ila allah alla weyne mooyine faqaala rasuul lah wuxuu yidhi kharajta min annaar naarta waad ka baxday oo waad ka badbaaday fa nadaruu way eegeen ninkii addimaayey fa idaa waaba isagoo raaci micza oo ari jir nin ari la jir oo duur muxuu ari kula jiray ayaa keligii iska addima culimadu waxay ka qaataan marka halkaas waxay leeyihiin waxay in qofka markuu keligii xataa yaho duur aad jooga inaad aadaan kudhufto garoonaad joogtaa kaliga muslimka ah waxaa weeyaan aadaan ku dhufa aadaanka ku dhufa ragga walaalao tabliiq ah ayaa dhankaas waxay ku yihin fort in saxa tacbiir aad bay ugu fiican yihiin meel kastoo la joog intay muxuu ah waanad moogta waa gruubo waa jindi wax sahlan maha wadaadadaadan waxaad socd maha waa gruub socda marka aadaankay ku dhufanayaan wamaa ilaa dalika way aqimayaan way sunaysanayaan yani runtii wax aad u fiican wa aad u wanaagsan weyaan aad u fiican jawaanibta ay ragga tabliiq ku fiican yihiin aad bay u badan yihiin jawaanib yaroo lagu yaro tuurana way iska jiraan marka ani waxaan qabaa in nimankaa tabliiqa la totoosiye in nimankaa tabliiqa la totoosiye oo kuwan baakistaanta iyo carabta iyo soomaalida waa kala duwan yihin la socda aad bay kala duwan yihiin nimankan carabta iyo soomaalida kitaabkooda waa riyaad saalixiin waad aragteen raggan hindida iyo baakistaanta iyo bangladeshka iyo ummadahaasna waa fadaa'il acmaal iyo xayaatu saxaaba fadaa'il acmaalka sidiisaba marka saddex meelood loo qaybiy waxaan filayaa nus ka badan amaba laba meelood inay muxuuaha mawduucaad aciif wax daciif iyo muxuu ahaa qisas waahiye iyo wax aan la joogin ay iska yihiin laakiin riyaada saalixiin koo taqaanaan labaatan iyo afar iyo labaatan iyo kow labadaa ka mid ayaa daciif ahayd miiqa ahayd raggii aw riyaalka miiqa xadiisa daciif ahayd ya labaatan iyo shan samayn ha intaas in labadaa kunoo muxuu inta ka soo hartay waa wada xadiid saxiix ama xasana marka raggaas marka in la totoosiyey oo laa ilaaha ila allah wada ay ku fasiraan laa macbuuda bixaqin Eh, ila allah ay ku fasiraan badel ay ku fasirayaan laa khaaliqa laa raasiq ila allah loo sheego iyo axaadiistan daciifkan iska fiintiy la yirahdo iska tuura waxyaabahan yaryaro muxuu aha kalena loo iskugu aadiyo ee eh, marka inay dhiman yihiin umayna kuwa ayaga oo meel la saar ragga ayaga hadday horta yeelayaan way laakiin haddii muxuu aha baswer lagu xirtay laga furi taas allaha noo wada naxariisa dhammaanteen xadiidka ama baabun laa yustacaanu lagama kaalma ama lama kaalmaysto bimushrikin qofkaa lama kaalmayso marka jihaadka lagu sugan yaha baabkan u baabay xadid sideed boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can caaishata waxaa la zawji nebi nabiga xaaskiisa sal slam annaha caaisha qaalat waxay tihi kharaja rasul rasulka alla yaa baxay sal slam qibala badrin dhanka badar ayuu nabigu u baxay dulaan ahaan u baxay nabigeen cai slam falamaa kaana markuu jooga bixarati lwabara meesha xaratilwabara la yihahda waa meel magaalada madiine marka laga baxa oo dhanka loo baxa beder qoraxudha xaggeysaa loo baxa waxay u jirtaa taqriiban afar mayl ayay u jirtaa weliba dulxulayfa intaan la gaarin wa sida noo imaan insha allahu tacaala ayib xaratilwabara markii xaratilwabara la gaaray adraka rajulnin baa ka daba yimid qad kaana ahaaday yudkaru la sheega minhu xaggiisa jur'atun dhiiranaan iyo wanajdatun geesinimo lagu yaqaana ayaa ka daba yimid fafarixa waxaa farxay marka asxaaba rasuulka ale saxaabadiisa farxeen xiina ra'ow markay arkeen falama adraku markuu nabi ka deeb yimid qaala wuxuu yidhi lirasuli rasul wuxuu yidhi sal slm ji'tu waan imid liattabicaka inaan ku raaca oo usiiba macaka haniimada iyo waxaad soo heshaan aan wax ka helo oon waxaa weya jihaadka kula gala ayaan kuu soo raacay qaala lahu rasul wuxu yiri sal slm tuminu billahi wa rasuulihi alla iyo rasulkiis miyaad rumaysantahay qala wuxuu yidhi la maya ma rumaysni waa gaal qaala fala nastaciina ani ma kaalmaysto bimushrikin gaal ma kaalmayste iska noq iyo nabigu yih sal slm qaalat caaisha waxay tidhi uma intaa kadib madaa wuu socda nabigeenna xataa idaa kunaa markaan ahaanay bishajarati shajarada shajarada waxaa weeyaan waa meeshii dulxulayfa dulxulayfa weyaan markii aan joogna kunaa markay leeda caaisha madulanka ku jirta laba shayba waa suuragal inay sagootin usoo baxday oo dadka sagootinaayo oo muxuuah jeeshka inay ku jirto socotay la socotay ila way soo laabatay way soo laabanaysaa markaa iyo inay kuna ay kaana almuslimuun ay kala jeedo labada macnoba waa lagu xambaara culimada leeyihiin xafidahum raximahumullah xataa idaa kunaa goortaana bishajarati meesha dulxulayfa markaan joogno geedka ku yeelay adrakahu rajulu ninkaa ka damid mar labaad fa qaala lahu wuxuu yidhi kamaa qaala siduu yidhi awala mara marka hore kuraac uu yidhi aan kula jihaada waxaan waxaa dhashana wax ka hele nabigu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkii miyaad rumaysa maya iska noqo gaal ma kaalmaysanay faqal lahu nabig wuxuu yidhi kama qaala suu yidhi awala marati marka hore qaala wuxuu yidhi farjic laaba falan staciil ma kaalmaysa mushrikin mushrik ma kaalmayste qaala wuxuu yidhi uma rajaca wuu noqday fa adrakahu bilbayda markii dalxulayfe laga bax meel bayda la yihahdo on aad u fogeyn oo meel bannaan ah ayuu mar saddexaad kaga daba tagay faqaala wuxuu yidhi kamaa qaala siduu yidhi awala maratin markaasaa tuminu billahi warasuulihi rasuulkiisi mxu alla i rsulkis maad rumaynaysaa qala wuxuu yidhi nacam faqaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm fanaliq haddii marba aad muslim noqotay ina keen soo bax ayuu ku yidhi xadiidka ama baabu ikhraaji hayr muslimiin hada wallah aclam sala allah w slm abdi rasul mustafaa